بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فصل واما الاستدلال فانه يتفرع على ما ذكرناه من اقسام القياس وهو على اضرب منها الاستدلال ببيان علة وذلك الضربان wuxuu yidhi imaamu shiraazi wa ama alistidlaal qiyaaskii baan kusoo dhex jirnay gabagabadiisii qaybtii fasal ku saabsanaa baaba aqsaam alqiyaas marka markuu ka soo hadlay aqsaamta qiyaaska oo qiyaasu cilla iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah ayuu wuxuu ku gebagabeeyey oo u baahday inuu sheego masaa'il ay culimmada qaarkood sheegaan oo ah istidlaal marka istidlaalka horena waa soo marnay isagoo dhowr qaybooda waa soo macnaha marxalo kala duwan marxaladda ugu horreyso darsiga casharadii ugu horreyey wuxuu ahaa istidlaalka ku saabsan alabu daliil alabu daliil oo qofka mujtahidka ama qofka saa'ilka uu daliil dalbahayo ayaan ku soo marnay fusuusha kitaabka ugu horreysayba casharka adigu waxaan u malaynayaa labaad ama saddexaad meelaha suna ah waan malaynaya aan ku soo marnay الاستدلال هو طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في الأصول waatuna soo yiri waata halkaan ku soo marnay kaas iyo marka kan hadda waa kala duwan shuqul iskumale kaas iyo kanu shuqul iskumale kaas daliilka caadiga oo la dalbahayey oo la raadinahayey oo loo xujaysanayayba kan laakiin waa ka duwan marka maalmo dhaweyna carabka kusoo dhufanay istidlaalka marka maxaa la yiraahdaa bay isku hayaan usuuliyiintu markaad fiirfiiriso ilaa saddex madhab meelahaasaa ku jirta madhabkooda waxaa weeye maalin dhaweyna ka dhawaajinay in la istidlaalku waxaa weeye waxyaalaha mafaahiimta mafhuum muwaafaqa iyo mukhaalafa iyo in la yiraahdo iyo sifadii waxyaalaha noocaas culuma qabta waana mida darajada ugu hooseysa ugu yar baa la ohan kara marka aad loo fiiriyo darajada labaada ku xigta waxaa weye dee tamcanidu waxaa weeye waa qeyb yarbu kusaabsanaanaya mafaahiimtii waxyaala noocaas kusaabsanaanaya rag baa qaba waana yaryahay kaas waxaa ka xoog badan in la yidhaahdo oo qaybta labaada ah, sida shiraasi uu qabo oo ah waxaa weeye waa qiyaaska naftiisi wey qiyaaska laftiisi weeye oo weliba qiyaasku saddex qaybood usoo qaybiyey qiyaasu dalaalow qiyaasu cilana ma qiyaas shabahna maah waan arki doona qaybta saddexaad waxaa weeye in la yihahdo oo kasii waasicsan midaas in la yidhaahdo istidlaalku waxaa weeye waa wax daliil aan ahayn kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas sharci midaan ahayn waa inaad sugto xukm harciya isbaatu xukmi sharciyin maa bikitaabi walaa bisunati walaa biijmaci walaa bilqiyaas harciyi yaa harciga ku darto qas oo marka qiyaas sharciga markaad ka tiraadood qaydo waxaa kuu soo gelahaya wey waxaad ku sugaysaa qiyaaskii caqliga ahaa mantiqiga ahaa oo qiyaaska mantiqada saddex baad kuu qaybsamahayey qiyaasu tamiili qiyaasu ikhtiraani qiyaasu laazim baad kuu qaybsamahayay midka tamiiligana waa midka usuul fiqiga looga hadlayo ama ikhtiraaniga iyo iyo laazimka loogama hadlayo usuul fiqiga marka in la yihahdo marka qiyaaskii maniaha waxaaso dhan baa ku jira oo markaas maxaa soo gelaya hawlo badan baa soo gelaya markaas qiyaas manطiqi baa soo gelahaya waxaa soo gelahaya istiqraagi waxaa soo gelahaya eh, masaalix almursala baa soo gelahaya eh, waxaa soo gelaya istisxaabkii waxaa soo gelaya istisxaam baa soo gelahaya hawlahaas o dhan baa soo gelaya markaas qolada ugu waasicsan oo aadka u waasicday halkaasay dhigeen qaybta labaad ku xigtana waxaan nidhi oo kaa ka sii hoosina waa in la yihahdo waa qiyaaskii laftigiisii oo ah weliba qiyaasu dalaal qolada ka soo horsana waa in mafaahiimtii la dhigo xujo ma yaha mise xujo maaha sheekha ka hadli doono wuxuu yidhi waama istidlaal istidlaalka in wax la deliilsada soomaa fa inahu yatafarac wuxuu ka farcuumayo ka dhalanahayaa oo ka farcahayaa calaa maa dakarnaa wixii aan sheegnay oo min aqsaami alqiyaas qiyaaska aqsaamtiisii weliba waa qiyaasu dalaala wey ay wa huwa calaa adrubin waana noocyo wey dhowr nooc wey ay kitaabkii hadda kitaabkan wax yar ma ku sheega laakiin sharax oo kale shan buu uqaybi shan buu uqaybi sharax ayb wuxuu kaloo yidhaahdaa eh, istidlaalku sharx wuxuu ku yidhahda istidlaalku inuu qiyaas yahay haddii tira asaga qiyaas maxaa loo kala qaada duba qiyaas maxau kala qaadaysa haddiina la yihahdo waxaa la dhahayaa qiyaasku waa shay kalaam muxarara oo munadama wey oo muujasa oo muxuu yahay mujas wuxuu ku yahay munadam ku yahay cilo iyo farac iyo xukun iyo asal afar wey faracba ku tirinaysaa kalaam marka muxarara muujasa mundabido la koobi karo wey afartaabuu ka koobanya amaa wuxuu yidhi silaalku waa kalaamun maxaa le munbasit kalaam daysan wey dhinacrta udhigsa safxadu buuxinaya marka horta inaad masale ka niqaasho ama ka doodo amaad qaab u dhigto wuxuu qaadanaya dhowr safxa inuu qaataaba laga yaabaabo saa daraaddeed marku hadlaayey ninka l labaatan iyo dhowr safxuu gaarsiy marku hadlaayey samcaani qawaaic adila usulfa marku hadlayy wuu badiy marka waa saas waa runtiis wa ama islaam fainahu yatafaracu calaa maa dakarnahu min aqsaami alqiyaas wahuwa calaa adrubi waa noocyo minha waxaa ka mid a alistidlaalu daliilsi bibayaan cilati cilada cadaynteedii bibayaan cila cilada ad ayaa cadaynaya mujtahidka ayaa cadaynaya qofka caalimka mujtahidka ayaa cadaynaya bibayaan cila cilada in la cadeeyo wadalika ciladoo la cadeeyana darbaani waa laba qaybood weeye axaduhuma midkood waxaa weeye an yubayina inuu cadeeyo mujtahidku an yubayina mujtahid qofka mujtahidka caalimka waa inuu cadeeyo cilata xukmi cilada maxaa la yihahda xukunka ciladiisa waa inuu cadeeyo fi lali asalka waa inu ku cadeeyo an yubayina cilata alxukmi fi lali asalkan aan rabno ah, maqiiso calayga oo rabno inaan wax ku dhisno cilada ku jirta horta waa inuu caddeeyo noo sugo oo iraa cilladu waa tan weeye khamrada cillada ku jirtaa iskaar weeye qisaasta cillada ku jirta in qofka loo dilo waa cudwaan iyo gardarra inaad wax dishay weeye zina in laguu dilo waa inaad farji xaaraamaad wax gelisay horta cillada waa inuu noo sugo meel waa inuu dhigo oo sharxo haye uma intaas kabacdina mar hadduu asalkii iyo xukunkii asalkaa ah cilladii soo cadeeyey de waa inu farci aada marka uma intaas kabacdina yubayina waa inuu cadeeyo wey uma intaas kabacdi yubayin wuxuu caddayn oo sharxi wey oo waadixin ana alfarca farca iyo masalada cusub oo jadiidadaahu yusaawihi wuxuu la siman yahay yusaawihi yusaawi aslu asalka wuxuu kula siman damirka asalka u celinaysaa fi lcilati cillada waa kula siman yahay ciladii xukunka aan ku sharxay oon ku sugay inay ku jirto asal ku jirto farcana waa kula siman yahy waa ku jirtaa haddii xukunka asalka ay ku ahayd boqol tanna boqol wey sideetan dayko tan sideed waa kula siman yahay ayb warkaas waa war cad wey uma intaas mil waa wey tusaale waxa wey an yaquula waa inuu yidhaahdo mujtahid ama munaaqish ama munaadir nin dooda haya oo caalim ah hayaad wuxuu yidhi eh, mila an yaquula caalim wey mujtahid inuu yidhaahdo ina cilata iijaab cilada iyo sababka ku jira iijaab اlqaطci gacanta in la gooyo sababka ku jira waxaa weeye aradcu waa joojin wey aradcu wاlmancu waa in la joojiyo oo dadka yac laga yihahdo iyo wالzajru iyo cabsin wey in la biijiyo o la cabsiiyo dadka laga cabsiiyo can akhdi اamwaal ee amwaal الnaas dadka amwaashooda iyo xoolada inay qaataan waxaa weye taasaa loo jeeday gacanta in la gooyo oo qofku markuu adan gacantiisan lala kacayo waxaa weye gacantiisa way ceshanay xooladeedna u dhaqaaqi mahayo taas waa asalkii ciladii waa isla garanay ciladii halkaa weeye iijaabu cilata iijaab اlqadci alradcu wasajru wey joojin iyo maxaa la cabsin wey taan waan garanay can akdi amwaali naas dadka xooloodana inay maxaa la yirahda qaataan loo diidayo fa hada almacna kaas marka maadaama ciladii radciga aan ku sugnay sariqada aan garanay inay tahay cilada loo jeeda inay radci zajri tahay ka waran weeye qofkii xabaal faaga ama xabaal qufa oo kafanta kala soo baxa cilada ayadaa oo radciga iyo sajrigaa ma laga helaya sidaa daraadii gacantiisa ma la goynaya si aan qubuuraha iyo xabaalaha loogu faalarin oon loo aadin oo maaa kafati loo qodan taasu ka hadlaya fa haada almacnaa buu jiro macnaha isaga oo ah zajriga iyo radciga ah mawjuudun waa jooga waa laga helayaa fii sariqati اlkafani kafanta in la xado kafanta hadda meesha laga xadanaya maana kafan dukaan taalamaha la soco sheekh maria dukaan yalo la gadaayo oo kafan loogu talagalay maa laakiin kafan god laga faagay oo laga qotay lagala soo baxay laga faagay laga qofay fawajaba marka waxaa waajibtay macnahaasu hadduu joogo sariqatu اlkafan oo qubuurta lagala soo baxo macnihi isagaa laftiisa haddii laga helayo fawajaba waxaa waajibtay marka iyada an yajiba inuu waajibo fiiha fi sariqati اkafan fiiha fi sariqati اlkafan inuu waajibo alqaطcu goyntu inuu waajibo nuska qaar waxaa ku qoran fawajaba an yajiba fiihi baa qoran meesha fiiha fiihi baa qoran oo taa macnada markaas waxaa noqonaysaa kafantaad markaas u celinaysaa wy fiihi ay fi lkafan markaas noqonaysaa laakiin sida anaga noo qoran baa xoogaa ka fiicano fiiha fi sariqati maxal kafan wey ah, sariqada laxada kafanta taas wey marka fahada macnaa mawjuudu fi sariqati اkafan fawajaba an yajiba qacigi inuu waajibo wey an yajiba yajiba alqacu fiiha maxaa alqacu inuu waajibo inuu qacigi waajiba marka ila macnihi waajibo macnihii ahayd zajriga iyo radciga xoolaha dadka sidaan loo qaadan oo banaanka iyo dukaamada yaalla iyo guryaha ee waxaa laga helayaa kafanta oo qubuurta lagala soo baxo oo la faagto o la qoto tina waa laga helaya marka macnihii inuu meesha gacanta la gooyo waa laga helaya taa marka waa macno oo macnihii asalka oo ahayd sariqada waxaa loo jideeyey cilada waxaa laga dhigay sababka ujeedada waxaa laga dhigay xigmada hawli waxaa laga dhigay alradc wzajr waa laga dhigay kafanta ma laga helaya qof good ka qota haa laga helaya sidaa daraaddeed quburaha qofna u dhaqaaqi maayo isku xukun weeye waxaad good ka soo bixisa qodatay iyo hee waxaad dukaan ka qaatay ama guri ka qaatay taa waa mid macnihi waa laga wada hel waani midka labaad waxaa weeye oo cilada sharcideeda hadda ku saabsan wey laga xugayaan sidla bayaan cilmku yir soo maahay waani waxa weye an yubayin mujtahidu ujeedku waa inuu caddeeyo cilat alxukm fi اlasli asalka ciladii ku jirtay waxaa la yihaa xukunka asalka ciladii ku jirtay waa inuu caddeeyo uma intaas kabacdina yubajina waa inuu caddeeyo weye ana alfarca yusaawiihi inuu kula siman yahay asal kula siman yahay fi lcilati cilada waa kula siman yahay oo wayaziidu waana kala kordhahayaa calayhi dusha waa kala sii kordhahaya weliba waa ka sii badan tahayo intii asalka laga helay cilada asalka laga helay faraca waa laga helay weliba waa ka badan tahayo hadday asalka tusaalahaan boqolkii ay sagaashan ku ahayd faraca boqol kiiba boqol wey waaba ka badanta taa marka waa la rabaa laakiin marka la diido waxa wey laisku xiri karin hadday ciladu farac ay ku yar tahay meeshii ciladu farac ay ku ahayd boqolkii sagaashan ay ku ahayd hadday faraca ku noqoto boqolkii toddobaatan sideetan maya baa lagu leeyahay leanno farq baa soo baxayo haddii xoor bin aysa leelisiino marka waa ku yar yahay baa le lagaa yeelima midaas lakin haddii faracu oo asalka la siman yahay ama ka badan yahay huna markaas waxaa la yihahda qiyaasku jaais yahay marka waa yaziidu calayhi milu inuu yidhaahdo mujtahid ba wuuu yii an yaquula mujtahid ba wuxuu yihi ina akafaarata ina akafaarata hadii la shanada waa in lagsado wey ina alkafaarata kafaarada kafaara gudashada kafaaraduna dee waa sidr wey dunuubtii iyo macaasidii balaayadii kaa dhacday inaad ku asturto he aad bixisa iyo qoor aad xorayso iyo howlaha inaad maxaa la yirahda aad ku asturto min alkafaarata kafaarada oo dunuubta lagu asturay inamaa wajabad waxay u waajibtay weeye fi lqatli dilka fi lqatli nusa qaar waxaa ku qoran waana sida fiicana in la yihahdo inamaa wajabat fi lqatli lilkhata ila kafaaradu xaggay ku weytay waman yaqtul muminan he khaطan marka khata bay ku waajibtay daxir raqaba marka saas in la yihahdo faina alkafaarata inamaa wajabat fi lqatli khata khaطa dilka khaطa waxay ugu waajibtay kafaaradu hee bilqatli xaraami inuu yahay qatli xaaraamo naftan walaalka muslimkaa adigu aabad ku qaldantiida laakiin horta xaaraan soo maaha waa xaaraan inaad qof muslima walaalkaaga disho waa xaaraan weeye marka khata ha noqdo laakiin waa xaaraan inuu yahay waa mutafaq iyada xagga u tug hadda marka waxa rabaa in laga niqaasho intaa waa laysla ogolya alkhata maxaa leeyahay alqatlu khata in kafaaro laga rabo waa laysla ogolya waxaa loo soo gudbayaa la rabaa qofkii kas wax u dilo camdi cudwaani wax u dila oo gardarro wax u dila asaga kafaaro ma laga rabaa wadaadaha waxay dhaheen maya lagama rabo sababta nusuustu waxay sheegtay midkan khaطa bas ay sheegtay qolana waxay dhaheen ha waa laga rabaa oo maxaa dhahay lanna waxay dhaheen qatliga khaطa'a ah oo kafaarada laga waajibiyey iyo midka camdigaa markaan isu fiirino waxaa weeye midka camdigaaba si daran oo muxuu ku daranya lannu midka camdigaa ismi iyo gardaro iyo qisaas ba ka waajibaysa haddii maa de laguga cafin in lagu qisaasto iyo in maxaa la yidha caasim aad tahay naar ilaahay kuu yaboohay hawlo adag baa ku jira lakin inta khata hawlaha kuwa jiraan marka kanaa ka mudan bayna qofku inuu kafaaro bixiyo oo dembi maaa kafaaro guto oo ilaahay maxaa u noqdo oo qoor xoreeyo oo sadaqaad bixiyo tanaa waa ka mudan marka waxay dhahen tanaaba awlaaba halkaasay mareen halkaas ay wadaada mareen wey marka wahada almacnaa buu ku yidhi taasaan markaas wahada almacnaa buu ku yidhi yuujad waxaa laga helayaa fi lcamdi ay fi lqatli camd lcudwaani baa laga helayaa wey fi lcamdi maxaa leeyahay dilka kaska ah waa laga helayaa wayaziid wuxuuna la kordhaaya calayhi cala alkhaa wuxuu kala kordhaayaa eh, bilimi uu kala kordhaaya imiya dembigu ile khaawd ismi ma lahayn wy xala dhalay baata qofka qof khaa u dila dembi looma haysto wax dembiya male laakiin kafaarana iska bixi diyana iska bixi baa layidhi laakiin qiyaas qisaas iyo dembi iyo xarig iyo dhib midna meesha kama jiro midna meesha kama jiro ayb laakiin soomaaliya hadda maxaa la yihahdaa ninka xoogaa laga adkaadaba laga xoog bataba waxaa weeye waa la iska xidhanaya waa la iska qabsanaya qofka haddii khata u dilo waxaa weeye waa la qabsanaya waa l halkaas ilaa aad dhigto waxaa weeye waa ku qisaasanayna haddii kale waaa intaas war xag inaad bixiso dulmiga waxay dhibaatada ka jirta roobladii ilaahay nabadii la helay bay ka mid tahayo cadowgana maxaa uu nooga adkaaday wayaziidu caleyh bilism marka dembi buu la dhegay camdi cudwaanigii ismi buu la dhegay fa huwa asagu biiijaabi lkafaarati fa huwa camdigu biiijaabi lkafaarati kafaare in la waajibiyo oo le qoornaad xoraysaa lagaa rabaa awlaa asagaaba ku haboon kii hore waaba kasii wan yahay yaroo kasii wan yahay fa haadaa midkaan asaga ah xukmuhu oo dee xukmuhu xukunkiisu qiyaaska noocaana oo ah alislaam bibayaan cila xukmuhu xukunkiisu waxaa weeye xukmu lqiyaasi waa qiyaaska xukunkiisii weeye fii jamiici axkaamihi ee jamiic axkaam alqiyaas dhammaan wax uu ku kala duwan ma jirto waa ujeedaa howlaha la iswaafajiyey sida la isu waad ujeedaa marka halkaasu shiraas ku gabagabeeyo halkaas ku gabagabeeyo wixii waa faraqa waa kala geeyeen wey marka dee masaladaas qatliga camdiga kafaaro ma laga bixinay mase laga bixinay waa sidaas aan sheegnay madaahibtu waa isku hayaan madaahibtu waa isku hayaan qolna waa diidan yihin qolna waa ogol yihiin wey qolna waa ogol yihiin wafaraq markatulfuruuc baan uga fiiri wafaraqa waa kala geeyeen wey asxaabu abi xaniifa waa kala geeyeen oo waa kala duween bayna alqiyaasi wa bayna istidlaal waa kala geeyeen maxaa yidhahen qiyaaskuna waa shay istidlaalkuna waa shay ma yeeleyno aye faqaaluu waxay yidhaahdeen alkafaaratu kafaaratu maali kafaaraadka maali kafaaradii aan hadda soo marin xuduudii waxaasoo dhan muqadiraadka waatan hore usoo marnay laa yajuusu ma banaana ihbaatuhaa in lagu sugo oo kafaarada haddeer maxay ti haddeer qiyaas baa lagu suga waxaa wa hada macnaa yuujadu fi lcamdi baa l qiyaas baa lagu suga macnihii ismiga ahaa macnihii maxaa la yihahdaa qatligi cafwan qatli maxaa la yihahdaa almuxaram baa lagu suga cidaasa lagu wada sugayo leeto waxaa lagu soo yiri ina alkafaarata inamaa wajaba fi lqatli khata he bilqatli xaraam waa qatl inuu xaaraam yahay camdu cudwaaniga ka waran fii qatl maal qatl xaaraam marka cilladagaas laska jamci laiska waafajiyey ayagu waxay dhaheen marka ma ogolin qiyaaska noocaasa ma ogolin diidnay wey faqaalu waxay alkafaaratu laa yajuusu ma banaana ihbaatuhaa bilqiyaas qiyaas in lagu sugo ma yeelaynayn hawsha anagu waa diidnay bay dhaheen haye wa yajuusu waxaa banaan ihbaatuhaa ihbaatu kafaara in lagu sugo bilistidlaal istidlaal in lagu sugo istidlaal iyo hawlo la isku xirxiray hee iyo mantiqi in lagu sugo waa kollahay dhee haye waxyaalahay sheegen waxaa ka mid a ah waxyaalashan waxaa ka midoo lala yaabay wadakaruu waxay sheegeen fii iijaabi alkafaarati kafaaradu inay waajib tahay waxay sheegeen bilakli cunidda ana eh, alkafaarata kafaaradu tajibu kafaarada marka waxaa la yihahdaa eh, jimaca la joogo way waxay ka hadlayaan wadakaruu waxay sheegeen weeye oo daliil ahaan iyo u sheegeen iyo miaal ahaan fii ijaabi alkafaarati kafaaradu inay waajibtahay bilakli cunitaan rabadaan adoo jooga oo sooman haddaad wax cunto waxay dhaheen kafaara laga rabaa waa kugu waajibaysaa sida qofka jamaca samey looga rabo marka waa kaasay udhigeen dakaruu wadakar waxay jir fi ijaabi alkafaarati bilcakli cunitaanka oo roodaan la joogo aad cunto ana alkafaarata kafaaradu tajib way waajibaysaa e bilismi ismi bay ku waajibtay wey inaad ismi samaysay maxaa qofka haweeney u galmaday kafaare loogu waajibay leannu aasim wey xurmadii rabadaanka iyo waajibka ilaahay saaray ayuu qarariyey oo dilaaciyo ku xadguday marka waa aasim wey saa darad ba waxaa la yidhi towbadaada iyo maxaa le dembiga waxaa kaa dhaqaya inaad qoor xorayso kafaara lagaa rabaayo howlaasa lagaa rabaa marka tajibu bilism ismay ku waajibaysaa haye taa garan hawsha waa waxay dhaheen wamasamu lkli akliga dembigiisa wamasam ism masamka akligu uu keenaayo adoo sooman markaad wax iska cunto iska cabto ka masam iljimac bay dhaheen waa galmadu isla mid hada ismu hada ism wax dhexeeya mara haddaad adoo sooman aad galmooto aasin baa tahay dembi baana ka dhashay adoo sooman haddaad soonkaagii biduuni cudrin aad ku jebiso akligii shurbi aad ku jebiso aasin baa tahay hada ismu hada ism wax dhexeeya ma jira bay dhaheen hawshaasay dhiraan dhiriyeen marka hawshu waa ballaariyeen hawshu waa ballaariyeen lanno kafaaradu cinda aljumhuur waxay ka waajibaysay maalikiyaduna waa la qabaan cafwan maalikiyaduna waa xanaafta iyo maalikiyadu sidaanay qabaan laakiin shaaficiyada iyo maaa nimanka la yihahdo xanaabilada iyo iyo kayrkoodba maxaa la yihaa ahlulxadiis waxay qabaan inay tahay jimaac gooni ku tahay saasay qabaan qoladan way way waasiciyeen qolada kalena shaaficiyada iyo kayrkoodna way ciriiriyeen oo waxay dhihin kafaaradu waxay khaas ku tahay waa mudayiqa waana la ciriiriyey waxay khaas ku tahay jimaaca wey qoladaana waa waasiciyeen akli iyo shurb iyo hawlahaasoo dhan iyo wax kastoo soon kulli ad ku jebiso waxay dhimaan soo gelaysa kafaarada baa laga rabaa fa rubama waxaa la arkaa qaaluu inay yidhaahdaan ayagu huwa akligu acdamu asagaaba weyn huwa acdamu min aljimac isaga ka wey oo maxaa dhacay lanna waxay dhaheen had iyo jeer waxaa wey meel walbuu la yaallaa oo waa la cunhaya oo waa la raacaya oo dadku waa u baahan yahay wey qofka raashinku saacad kama maarmi karay dhan iyo maxaa saacado kama maarmi karo qof walba raashin cunu raba qade iyo quraac iyo casho iyo waa isku daba xirahayaaba laakiin waxay dhaheen jimaaca iyo shahwada sanado dhan ba waxrag baama guursanaynba duhur baama guursanaynba intaasoo sanad xaaska kala maqnaanaysa intaasoo sanad doobta carada maraysaaba waxay dhahen asaga waaba laga maarmi karaa waa laga joogi karaa laakiin midkaan bay dhn waa irdaaka gal meel walba waad ka laacaysaa mooska idib caana idib biya idib maxaa la yihahdaa sabuuska idib baad ku haysaa timirta idib marka waxay dhaheen kanaaba u baahan he in asaga kafaare laga laasimo yacliga ilaan sheeg maadaama uu badan yahay uu mutawafir yahay waxay dhaheen huwa acdam asaga u baahan kafaare in loo xeeyo saas tacliimka wadaa warubama qaalu inay yihahn huwa acdamu iyo acdamu maxaa la yihahdaa eh, eh, tacaamka iyo akligu asaga ka weyn macnaha kafaarada fa huwa bilkafaarati maxaa le cafwan biljimac baan le huwa acdamu maxaa leeyahay akligu asaga ka weyn weeye biljimaac siga ka weyn saasay u wadaan fa huwa asagu oo maxaa la yidhaahdaa akliga bilkafaarati kafaaro iyo maaa in la kafaaro guto awlaa asagaba ku haboon bay dheheen maadaamka ka weya asagaba ku haboon bay dheheen shiiraasi waa radinahaya wuxuugi waa haadaa sahwun waa kaflo iyo ilduuf wey salaaddii baad ku sahwideen wey salaadii ayaad ku sahwideen wey marka salaad saa lagu sahwiyaa taqaane haulaa sahw he fi lqiyaas qiyaaskay ku sahwideen wey wa hada sahwun can macna alqiyaas macnay qiyaaska ka sahwideen oo ka ilduufteen weeye ood ka baydheen wadaalika hawshaasna waxaa weeye ilduufkooda waxaa wey anahum ayagu wadaalika ilduufkooda sahwigoodi waxa anahum ayagu xamaluu waxay ku xambaareen oo ilxaaqiyeen oo u celiyeen wey alakla akligiiba waxay ku xambaareen cala aljimaaci galmadu ku xambaareen way sahliliseen sooma jeedi jimaaciina waxay ka dhigeen asal bay ka dhigeen akligiina farac bay ka dhigeen marka maxaad soo kordhiso qiyaas maa laftigiis huna aljimac aslun walaklu farcun weeye ciladuna maxay ahayd almasamu way ahayd maxaad marka faaidaysay waaad faaidasan ma jirto annagin baad maaa lh waa loo wawaaysan waaad loo soo faaidasan ma jirto maxay ta sababtu litasaawihima inay ku siman yihiin wey wadalika anahum ayagu xamalu waxay ku xambaareen oo haleelsiyen alakl waxay haleelsiyen cala aljimac bay haleelsiyen litasaawihima tasaawil maxaa la yihahda akl waljimac weeye fi lcilati cilada ay ku sugan yihiin allatii ciladaasoo tajibu ay ku waajibaysa fiiha dhexdeeda alkafaaratu kafaarada ay ku waajibaysa wey oo mactamkiiyo dembiga waa ku siman yihiin wa haadaa xaqiiqat lqiyaas uma jeed xaqiqat lqiyaas waa taasu farac iyo asal in la keeno cilo laysku waafajiyo xukun laga ratiyo ayada lafteedii wey wax aad soo kordhiseen iyo wax aad noo keenteen ma jiro weeye hawshaas marka waxba waxaa la yihaa midnaan faa'iidin wey waxba midnaan faa'iidin wey minha waaa kamida waaa kamida wey stidlaalki istidlaalka waaa kamida anwaacisa waxaa kamida noocuu noo soo sheegay oo laba qoyey minha waaa kami bbayaan cila laba qayb isu qaybiye qayb labaad bu hadda gelahaya w minha waaa kamid alistidlaal ah bitaqsiim shayga in la qaybiyo in maaa la qaab wa loo dulisaday minha alistidlaal bitaqsiim shayga inaad qaybiso o shayga amsaan noqon kara amsaan noqon kara amsaan noqon kara wax kale ma noqon karo kabacdi markaa waa waa wada burin wey kurti waad burin intaa noqon kara intaa noqon kara intana ma noqon maaa baa ka suurtagala shaygan waxaa ka suurtagala inuu saan noqdo iyo inuu saan noqdo intaasuna kurti waa baatil xukunkeed nimba wuxuu ku leeyahay mas'alo markaas ti maslada la ordayso waxay ixtimaashaa inay kow inaysaa noqoto laba inaysaa noqoto saddex inaysaa noqoto saddexduna waa baail dhammaan gacanti soo maran ayaad diraysaa aa marka wadaalika asaguna maaa atisaal bitaqsiim waxaa weye darbaan asna waa laba nooc wey axaduma midkood waxaa weeye an yadkura inuu sheego mujtahidku an yadkura mujtahidku waa inuu sheego jamiic axkaam alxukmi axkaamka xukunkaas jamiic alaxkaami waa inuu sheego an yadkura jamiic axkaam alxukmi xukunka axkaamtu leeyahay oo dhan waa inuu sheego wax ka dhalan karo an yadkura جميع أحكاam الxukm ayad kale inuu yahay jamiica aqsaam اxukmi xukunka aqsaamtiisoo dhan inuu sheego fayubطila markaa uu buriyo fayubطila ujeedka uu buriyo oo kala daadiyo jamiicaha dhammaan aqsaamta wuu burinahaya muxuusaa u yeelhayaa liyubطila suu u buriyo alxukma xukunkaas u buriyo markuu aqsaamtii xukunku lahaa iyo qaybuhu lahaa uu buriyo xukunkiina da buriya kala tuuriya fayubila wuu burinhayaa wey jamiicaha jamiica aqsaaf alxukm burinhayaa muxuusaa u yeelay liyubila inuu buriyo alxukma xukunka meesha ka soo baxayana inuu buriyo wey ka qowlina oraahdanadoo kale wey u fiirso oraahdana qowlkanaga wey fil iilaa dhaarashadii dumarka laga dhaarto maxaa la yihahda liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabus arbacati ashhur ilahay quraan ku sheegay buu soo ka hadlaya ka qowlina fil iilaa aan dhahno inahu ilaagu laa yujibu ma waajibinahayo wuquuca alaaqi alaaqa dhicitaankiisii biinqidaai muddati muddadu markaysaa u dhammaato lannahu maxaa la yihahda liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa-uu fain allaahe afuuru raxim wain cazamu alaaqa fain allah samayn calim waxaa marka laysku hayaa afartii bilood arbacata ashhur markay dhammaato dhaartiisina ay saa tahay maxaa xal xagee loo dhaqaaqaya liladiina yuuluuna min nisaa'ihim arbacata ashhur garanay arbacata ashhur waa dhammaatay qalaf bay tiri maxaa xal xagee loo dhaqaaqa haweeneyd ma furmaysaa markii maxaa la yidhaahdaa afartii bilood iyo hameen ay noqoto ma ma furantay oo garoob bay noqotay mise ninkaa la leeyaha war kaalay ama haweenaydii fur oo dalaaq ku dhawaaq ama soo cesho labadaas midkoodu hadduu labadaa mid ka mida diido inuu soo ceshado ama furo qaadigaa go-aan qaadanaya qaadigaa gabadha dhahaya haye waad furanta saacada waraaq u qorahaye cidateeta meesha artana ka baxo wadaadda saasay mareen waxay dhaheen markay afarta bilood dhammaato waxaa weeye alaaqu waa mawquuf ninkaa la keenaya waa inuu haweeneed ama soo ceshada ama furo hadduu shaqayn waayo qaadigaa shaqaynaya daraaqan halkaas gabagabaysmaya qolan waxay dhaheen maya afartan bilood markay saacada ku darsamaan saacad daqiiqada ay ku darsamaan waxaan leenahay haweeneed waa furantay calaa tuul waa furantay ma dhihi kara maxaa le waanku qabaa iyo kusoo ceshaday xataa mid noqon fura tagtay haweenedaas taasaa marka laysku haya ta iyadoo laysku haya marka wuxuu ku yidhi sheekhu waxaan dhahaynaa inahu laa yajibu ma waajibinayo inahu ilaagu laa yujibu ma waajibinayo wuquuca alaaqi biinqidaa mudda muddada inay saa u dhammaatay hee alaaq ku dhici maayo alaaqa ninkaa laga rabaa inuu hadlo alaaqa waxaa haysa ninkaan afkiisa ku jiraa marka waa in afkiisa la qoryeeyo oo laga soo saaro u yidhah gabadhii rajactu maaa gabadhi waan ceshaday maxaa leed ilaagina waa ka noqday iyo inuu yidhaahdo gabadhi waan furay labadaas mid baa laga rabaa hadduu samayn waayo qaadigaa hadlahaya alaaq marka hadal buu ku dhacahaya ee alaaq iska dhacahaya ma jiro taas wey inqidaa cid mudda u fiirsa hadda sida wax loo qaybin doono shaafici sida wax u qaybinahaya u fiirso ilaa xanaafta waxay qabeen inqidaa ulmudda buu ku dhamaanay sida loola dakaasho u fiirso waxaa la yidhi liannahu maxaa la yidhahda ilaagu laa yakhru kama marnaanahayo eh, maxaa la ama talaaqu inahu talaaqu la maxaa la yidhaahdaa cafan ama ilaagu inahu ilaagu laa yakhru kama marnaanahayo ima an yakuuna inuu ahaado weeye sariixan talaaq sariixa wa talaaq sariixda waa taqaana waa aan ku furay kalimaadka furminka loo isticmaali jira talaaq sariixa waa inuu la yimaado aye aw kinaayatan ama maxaa la sarbeeb inuu la yimaado kinaayo markii loo yimaadana kinaayadu de waxay u baahan tahay awalan niya u baahan tahay waa inuu ninku niyoodo ayib waxay kaloo u baahan tahay oo lagaa rabaa in asagu uu hadlo oo yihah sidaasaan ula jeeda markuu yihahdo reerkiina haleel uu yidhaahdo isagaa su-aal la weydiin waa inuu yihah waxaan ula jeeda furniin weliba niyada ayadaa markuu niyoodo ayuu talaaqu tacqiiminaya tusaalahaan nin baa bil ka hor wuxuu yidhah weynadaysaa orod gurigiina haleel orod gurigiina aad bu maanto kale su-aal weyda bil markaysu waa l war kelmadii bil ka hor aad tiri maxaad ula jeeda wuxuu yidhi waxaan ula jeeda furniin gabadha ciddada waxay ka soo bilaabaysa oo talaaqu bilaabanaya maalintii ol gurigina aado maalinta ayadaa ma bilaabanayo markuu niyada shayga niyooday markaasa cirbinaysaa marka waa inuu niyo la yimaado talaaquna markaasu cirbinaya lakin hadduu yidhaahdo waagii waxaan idhi reerkiina aad aan lahaa waa iska idhi laakiin haddan waxaan u niyoonahayaa heyo ka daba tuurahayaa inay furniin tahay laa yuqbal laga aqbali maayo haddabaad furaysaa wey anahu laa yaklu kama marnaanhayo wey ilaagi ima an yakuuna sariixan inuu yahay weeye ama alaq in loo celiya ku ficnaan lahay wuquuc alaq min qida mudda liannahu alaaqi laa yaklu kama marnaanahayo ima an yakuuna sariixan ila alaaqa sariixa ay kinaayo qaatee liannahu alaaqi laa yaklu kama marnaanayo ima an yakuuna sariixan inuu mid cad yahay o kelimaadka alaaqa sariixa loo isticmaal jiray waa taqaanaan aw kinaayatan iyo sarbeeb inuu yahay falaa yajuusu ma banaana buu ku yidhi marka horta alaaq labadaas ku dhaca alaaq imaa sariixan waa imaa kinaayo ilaa marka ma ka helaysaa wey markaa dib u noqoto ilaa ma ka helaysaa inuu sariix alaaq sariixayay inuu mid kinaaya midna ka heli maysa hawshan markaa la qaybinaya falaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado sariixan inu sariix meesha kama soo baxaysa falaa yajuusu an yakuuna sariix sariix meeshan laga meelaayo inqidaa mudda sariix meesha kuma hawo walaa yajuus sidoo kale ma banaana an yakuuna kinaayatan sarbeeb mu meesha kuma maxaa la yidhaha kuma hayno marka haddaadan labadaa haynin agee furin jooga see furin ku dhacaaya see kayfa waqac alaqsariixna ma haysid kinayan mahaysid kayfa waqac alaaq faidaa lam yakun sariixan walaa kinaayatan ee lam yajus ma banaana an yaqaca alaaqu alaaq inuu ku dhaco bihi maxaa la yihahdaa bililaw inuu ku dhaco ama bihi biinqidaa mudda bihi biinqidaa mudda inuu ku dhaco faidaa lam yakun sariixan walaa kinaayatan lam yajus ma banaana an yaqaca inuu ku dhaco aalaaqu alaaq inuu ku dhaco bihi biinqiaa'i mudda inuu ku dhaco bihi marka inqiaa muddaha in loo celiy marka maxaa kuu soo baxay hawshi waa taqsiim ba hadda la sameeyey waxaa la war xukunku ama wuxuu noqon karaa sariix wa ima kinaaya labadii midna meesha kuma haysan fabaala waa buri haddasoo lama burin waa la buriye ujeedka waa la buriye marka hawshaas marka waa istidlaal hawl istidlaalood ujeeda islaamka wax la isu daba dhigtay wathani midka labaad waxaa weeye oo aqsaamtii ka mida wathani midka labaad aqsaamtii ka mida waxaa weeye an yubطila inuu buriyo jamiic an yubila inuu buriyo mujtahidku waa inuu buriyo jamiic alaqsaam aqsaamta oo dhan burinaya dhammaan kursiga waa kala tuuraya ilaa waaxidan hal mid mooge mid buu soo reebanaya wuxuu leeya shaygaan afar weji baa ka suurtagala saddex buu burinaya mid buu loo soo haraya kaasaana saxa buu leeyahay saddexa kalena gacantaadu ka bixinaya hal midna loo soo haraya an yubdila jamiic alaxkaam ilaa waaxidan muxuusaa uu yeelaya waaxid u soo reebaya liyaصixa dalika alwaaxidu kaasuu u asaxo oo xukunka ugu ratibo inta kale waa burinay waa kala tuurahaya wadaalika taas waxaa weeye milu an yaquula mujtahidku waa inuu yihahdo ama nin munaadira oo niqaash ayaa wuxuu yidhi ina alqadfa qadafka oo qof la qadfo oo zaani day la yidhaahdo qadfiga de waxaa laysku hayaa qofku qof qadfa waxaa weye kabiir min alkabaarati waa laysla ogolayay waxaa kaloo laysla ogolayay intuusan toobad keenin markhaatigiisa la qaban qof haddaad qadafto intaadan toobad keenin markhaatigaaga la qaban mutafaq intaa waa laysla ogolay kabiira inay tahay inaan la qabanayn intaan toobad keen aan markhaatiga la qabanay wa la soo ogolay qofku waa toobad keen rajaca toobad in la aqbalahayo maxaa la yidhaha saxiix iyana mutafaq markhaatigiisi ma la qabanayo mise lama qabanahayo mar hadduu toobad keen al isku haya huna tati mushkila qola waxay dhaheen maya markhaatigiisa la qaban mahayo halkii baan ku haynaynaa qola waxay dhaheen maya shahaadis waa la qabanay markhaatisi waa la qabanay ti baa la isku haya laga niqaashaya misla an yaqul wadalika misla an yaquula inuu mujaydi ina alqadfa qofka oo la qadfo yuujibu wuxuu waajibinaya radda shahaad shahaadada in la naqo oo la tuuro on lagu aqbalin adoo wadaado gar weyn markaad maxkamada tiraahdo oraska tag in lagu yirahdo sookii dadka caayi jiray maa maxaa dhacay liannu idaa xudda haddii la xado qofka haddii la xado huddad waa la celinaya shahaadatu shahaadis waa la celinaya qofka haddii la xado oo maxduudu noqdo majluud noqo la jardi waxay dhaheen rudda shahaadatu shahaadis waa la celinaya ay oo falaa yaklu marka maxaa sababka marka tahaji loo celinaya maxay tahay huna marka war qofku waa toobad keenay waana la xaday maxaa maxaa la yihaahdaa shahaadis loo celina baa la isku haya falaa yaklu kama marnaanayo ima an yakuuna inuu ahaado ruddad in la celiyay shahaadatuhu shahaadisa waxaa loo naqay lilxadi ee xad in xaday daraaddeed oo wiyo qof namarra lagu dhuftay oo dhaawac ku yaallo oo diilima ku yaallaa ayaa shahaada loo celiyay haye taa waa sabab wey aw ama maahana lilqadfi inuu qof qadfay lilqadfi inuu qof qadfay oo qof tacniyey oo duray ayaa loo riday waa sabab labaad taana waa dhici karta lilxadi aw liqatf waa laba sabab ay aw lahumaa ama labadoodii laysku daray inuu qof qatfay haddana la xaday labadaasoo laysu geeyey daraadood baa waxaa loo naqay hee shahays loo naqay saddexda unbaa ka soo bixi karta inay shahada waxaa loo diiday lilxad in la xaday oo la shaabuwey oo majluudu yahay labo inuu qof maxaa la qadfay oo tacniyo saddex labadoo laysku tarkiibiyo oo labadoo laysu geeyey midna kuma ahane waa labada lasu saddex baa ka soo bixi karta hay walaa yjuusu m marka ma banaana haddaa la kala tuuray u fiirso walaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado raddu shahaadadu lilxaddi xad inuu ahaado maba dhici kartaba oo maxaysan u dhici karin lanna waxaysan u dhici karin horta xadku waa ficlu lkhayr qof baas qofkaan asagu wuxuu sameeyey maaha qaadi iyo waali iyo maxaa la yidhaha maxkamad ayaa hawshaan fulisayo ninkaan inta qabsadoo xirxirtay yay garaaceen hawl asagu ficlu la yimidba maaha ficil marka anigu aanan la imaanin oo dad kale ay sameeyeen aniga in wax la iiga ratibo hata sax maaho hada laysa bificli sheekh waa saxiix aniga ficilkaan ma samaynin qaadi baa xukumay isagaa maxaa la ciidan adeegsaday waa lay garaaca aniga maxaa marka maaa la agee aniga maa mashaahid in la radiya xagee iga soo gasha taa waa sabab waa sax sababka lood waxaa weeye in la yidhaahdo xadku wuxuu sabab u ahaa inuu qofkaan daahiriyo oo dunuubti daahiriyo ayuu sabab xala dhalay noqdo laakiin idinku waxaad kasii rabtiteenba hawl ka daran weligiis baan markhaatisa la aqbalin oo ummadda dhexdeed weligu ku ceebaysan waa kii waagi qofka qadfay markhaatisa la qaban maayo weligiisba ceeb aan ka go'in eekhoodala socod waala baail taa marka xad horta inaysan agga u tuur walaa lahuma labadoodana ma aha labadooda laysu geeyeyna ma aha oo labadoona laysu geeyin maxay tahay de haddii aan nidhi xadku markuu keligiisa ahaa maanic ma ahayn sababna ma ahayn shahaada lagu radin karo hadduu maxaa la yidhaahdaa u tago qadfigu uu u tago haddee weli wax ma soo kornin daciif haddii kuwa badan lagu daro kuwa qawiya wax lagu daro wax ma soo korninayo somanaan soo marin wax uu faa'iideynaya marka ma jiro walaa labadoodii midna ma aha weeye oo qadafkii iyo xadkii la istartiibiyana ma aha hadday intaas tahay maxaa kuu soo haray fahabata waxaa sugnaaday annahu radigu inamaa in kale ma ahana anahu ama amar yeeshaanaya fahabata waxa sugnaaday anahu amar yeeshaanaya inamaa maxaa la yidhaahdaa rudda waxaa loo celiyey weeye lilqadfi qadfintii uu qofka tacaniyey oo uu duray waxdaw taa keliya loo celiyo middaa keliya waxa qofka shahaadisa loo celiyey oo loo diiday qadfigay ahayd weeye qadfigiina e wuu ka toobad keenay fatuqbalu shahaadatu wey marka mujeda shaafici mesha kugu tuureen lanna toobadkeen xaladhalay buu noqda hawsha waa ka toobad keenay waa la xaday waa la ahiray idan waxay dhaheen qofkan shahaadadiisa sababka loo radinaya waxay ahayd qadfiga ahayd qadfiina waa ka toobad keenay waa laxad xuduud waa loo xaladhalay buu noqday idan tuqbal shahaadatu wey maalintii saa uu toobad keeno oo shahaadisa la aqbalo oo la xado waxaa wey dadka kaleo caadil weeye dadka la mid yahay shahaadisa waa la aqbala horu soconahayaa dembigii ceebtiina ka hartay marka sooma jeedin intuu hawsha dhibaandhiriyey ninka mujtahidka oo kiru maxadba mise waa qadaf shahaada loo radinaya maxadka mise waa qadfinta mise labada la isku daray iyo wuxuu ku horta xadka ma aha biadilla haye labadooda la isu geeye maaha biadilla maxaa soo haray inuu adfiga adfigna uu ka toobadkeenay ala dhaliilshaadis la aqbalhayaaba xanaaf marka gacantooda laga bixiyo hawshii xanaafti gacantooda laga bixiyo ujeeda wa minha waxaa ka mida wey istidlaalaadka waxa kamid qayb saddexaada ah. qayb saddexaad waxaa ka mid a ila waxaan soo marnay midkood waxa istidlaalu bibayaan alcilla midka labaadna muxuu ahaa istidlaalu bitaqsiim buu ahaa wey mid walba laba loo labaas mid walba labaa loo soo qaybiy mid saddexaad waa kana wa minha waxaa ka mid bilcagsi weeye naqiid iyo dabagedin in maxaa la yihahdaa loo deliirsado wey wa minha istidlaalu bilcagsi wey wadalika mila an yaquula waa inuu yihaahdo weeye istidlaal cagsigaanu ma aha kii loo yaqaanay qiyaasulcagsi kii loo yaqaanay maha lala soco qiyaasulcagsi kii loo yaqaanay ma kaas qiyaasulcagsigu muxuu aha dee xadiiska saxiix muslim ku timid ninkii nabigu hadduu nebi maxamedo ninkin qofka mashaawiisu la imaanaya ajarma laga siinaya haa buu yiri nabigu alayh salatu salaam fakayf ara'aytum idaa wadaca fi lxaraam afa calayhi wisr nacam kadalika nabigu waa tuuli taa marka muxuu ahaa waxay ahayd asalku wuxuu ahaa ityaanu shahwati waxaa la yihaahdaa fi lxalaal bay ahayd xukunku muxuu ahaa waxaa la yihaahdaa huwa ajri buu ahaa muxuu ahaa ciladii sababkuna muxuu ahaa waa inuu ahaa wadcu kownuhu wadcu maaa la fi lxaraam buu ahaa maxaa looga qiyaas qaatay waxaa la yidhi wadcu kownuhu he fi lxalaal liajr baa niri woy macnaa markii hore muxuu yihi araytu idaa wadaca fe maxaa la yihaahdaa fi lxaraam soo maaha marka maxaa looga qiyaas qaatay waxaa looga qiyaas qaatay ityaankii shahwa aada kula timaada fi lxaraam so istiml maaa la yihah fi lxaraam aad kula timaado ah? ah. mise marka hore nebigu calisa wuxuu ka dhigaa asalka wuxuu ka dhigay asalka wuxuu ka dhigay xaaraamtu ka dhiga xaaraamtu asal ka dhigo marka asalka waa in laga dhigo alasl waxaa weeye kownu shahaadata ityaanu shahwa aad kula timaado fi lxaraam waa asal aye xukunkii muxuu noqday alwisr inaad dembi leedahay maxaa la yidhaha cilladii maxay noqotay waxaanada kownuhu wadcu maxaa la kownuhu ahaanshada wadcigu yahe fi lxaraam u yahay bay noqotay maxaa looga qiyaas qaadanaya markii waxaa la yidhahdaa haweeney aad qabtay ama addoontaad u galmooto marka muxuu noqday faric muxuu noqday maxaa leeya ityaanu shahwa he aad kula timaado fi lxalaal aad kula timaado xukunka muxuu noqonaya ajir inaad hesho maxaa cilladii maxay noqotay kownu wadcu noqdo fi lxalaal u noqdo marka taas cagsigaasa wax loo daliisado marka tan shuqul kuma lo taas qiyaasags baa loo yaqaana warqaadkana lagu arka marka waa ka duwan yatan halkan kaashiraas uma kusan bixin wadalika waxaa weeye mila an yaquula waa inuu yidhaahdo low kaana hadduu yahay alfasdu sarsaridda hadday tahay qofka jirkiisa la sarsaro iyadoo dhiig laga keenayo low kaana damu lfasli dhiigga maxaa l sarsarku hadduu yahay yanqudu mid burinaya alwudua weysada lawajaba waxaa waajibi lahayd an yakuuna inuu ahaado qaliiluhu kiisa yar weeye qaliilu dami yanqudu mid burinaya alwuduua weyse mid guranayuu ahaan lahaa bimacnaa waxaa laysku hayaa haddii meesha qofka laga sarsaro oo dhiig badan ka soo butaacay dhaheen hee waxaa weye dhiigu nijaasu ahaa waa gurina weysadii leanna waxyaalaha waxay dee nijaasaadka hadday ka soo baxaan hayra makhriji sabiileyn labada meeloo sabiilooyinka loogu talagala meelanka hadday ka soo baxaan ma burinahayaan weysadii iyo ma burinahan baa laysku haya mise ma burinahan baa laysku haya marka waxaa la yidhi hadduu dhiig badan yahay weysadii waa jebinahaya hadduu laakiin yar yahay oo yaraanta maxaa lagu garanaya meeshii la sarayba inuusan soo dhaafinba dhidid camal waa inuu noqdo meeshii basi ma soo dhaafin lanna marka lagu leeyahay nijaasaat almacfiya maxaa lagu gartaa qiyaaska muxuu yahay xadkeeda muxuu yahay waxaa lagu leeyahay nijaasada macfiga waa inay tahay meeshii loogu talagalay meelaan ahayn waa inaysan tegin oo tusaale ahaan adoo wadada qoyan iyo ariiqa qoyan markaad marayso waa macfi baa lagu yiri wixii kasoo fanfaniina laakiin faniinka hadduu bato waa awal cagta iyo kabta iyo mada darafteeda ayda hadduu maxaa la yidhahda qamiiska dhabarkiisa iyo garabkiisa iyo madaxa iyo gacmaha ku yaallo ha taasoo xadgudub bay kayr macfuy laa yuqbal marka dhiiggaanu hadduu dareero meelo kala tago laa yucfaa waa damu kasiira hadduu laakiin meeshiisa keliya sidii dhiidkii ku yari oo dhibc ku yahay waa macfu bay dhehen tii marka laga niqaashaya low kaana damu fasli dhiigga maxaa layaha sarsaridda iyo maxaa la yidhaahdaa hadduu noqdo hadduu yahay mid burinahaya yanqudu mid burinaya alwudaa waysada lawajaba waxaa waajibi lahayd weeye an yakuuna inuu ada midkiisa yarna yanqudu lwuduu'a waysada mid barin burinahayo oo maxaa dhacay kamaa naquulu sidaan u dhahayno weeye kamaa naquulu sidaan u dhahayno fi lbowli wlghaa'id bowl kaadidii iyo haa'idka waxaan dhahaynaa sacradii wanowm hurdadii iyo wasaa'ir axdaa iyo axdaata oo dhan qof kaga soo baxdo axdaadka xaydkii iyo janaabadii waxaasoo dhan shahwadii ah kuwaasoo dhisay u buriyaan iyo u burin lahayn warkaadi haddaad tis tiraahdo iyo hadday koombo noqoto waysada waa burinaysa kadaalika dhiiguna waa la midu saxaradu waa la midu hurdada haddaad saas tiraahdo iyo haddii maxaa la waa isla midi wey waxaaso dhan waa ku burahayaan galmadii wax yar iyo wax badan kurti waa ku wada marka hawshaas waa la iswaafajiye waad ujeeda kamaa naquulu fi lbawli walqaa'idi wannawm wasaa'ir alaxdaas ee baqiyat maxaa la axdaas marka waa isku mid hadda sooma jeedin waa maxaa la yihahdaa waa lagu cagsay waa lagu cagsay waa lagu cagsay waxaa la yihi low kaana damu lfasli yanqud lwuduu maxaa la damiga midkiisa badan wey midkiisa badan ee kaiir minhu baa laga wadaa hadduu yahay mid burinahaya kadalika waxaa la yidhi aan kugu dabagedine midka yarna waa burinaya sida kaadidu mideeda badan yahay mideeda yar ay wax burisa wax u dhexeeyana ma jiro waa cagsi mar lagu dabagediyo cagsi lagu dabagediyo marka markaana cagsi baa loo yaqaanaa bikushiraazi wuxuu kiri wakhtalafa way iskhilaafeen oo isku maandhaafeen hadda wuxuu ka hadlaya xujma xuja mise xuja maa garanay hadda saddex buu halkaa noogu sheegay sharax laakiin laba kale ayuu sheegay wakhtalafa asxaabta wuxuu ka dhahay ma xuja mise xuja maaha garanay amsiladii iyo aqsaamtii garanay ma xuja mise xuja maaha wuxuu wakhtalafa asxaabuna fiihi waa isku khilaafeen wey fiihi fi maxaa fi hada maxaa la yidhaha isdila waa isku khilaafeen faminhu waxaa ka mid ah, man qaala yidhi innahu laa yasixu ma asaxaayo liannahu istidlaalu waa daliilsi weeye calaa shayin aad u daliilsato bicaksihi asaga kii cagsigiisa ahow shay cagsigiisa ayaad u dalisatay wey iyo wanaqiidihii iyo mid asaga burinahaya mid asaga burinahaya oo kala tuurahaya ayaad u dalisatay qolaa saas tiri qolo halkaas ayay dhigeen wey marka cagsiga iyo iyo maxaa la naqdiga hadda waa un tafsiir isku macnu ka wadaa isku macno ayaga wada oo min waxaa ka mid a man qaalaya yasxu waa asaxaya wahuwa alasaxu saasaana asaxa bu saasaa xoog badan buu ku yidhi waa runtii sidaana xoog badan sidaana xoog badan muxuje yahay ayaa saxiixa sababta amhilada la keenay ayaad ka fahmaysaa maslada la keenay markii linkii alaaqi la yii mudda inqidaa lmudda markii la yihi inqidaa lmudda sariixna maaha kinaayana maaha alaaqi muxuu ku dhacay markii la yihi hadda meel u dhaqaaqo waa waayo meel u dhaqaaqa waa waayo lannu waa masal sharcigo marka wahuwa alasaxu liannahu qiyaasun weeye asagu waa qiyaas buu ku yihi liannahu silaalku qiyaasun weeye oo madluul lagugu tusay calaa sixatihi sixadiisa fayooyinsa waxaa lagugu tushay lagugu tusay weeye lagugu bidhaamiyey bishahaadati usuul usuulta usuulsha inay ku markhaati kacaysa jihaat usuul usuusha iyo qawaacidda shareecadu inay kuu markhaati kacaysa weeye alkitaab wasunna alijmac wاlqiyaas in howlahaasoo dhan inay maxaa la yihahdaa inay kuu markhaati kacayaan weye taasaa maxaa la yihahdaa yaa saxiixa marka sidaas ayadaa ou shiraasi maray ayaa maxaa la yihahdaa yaa saxiixa wey taasaa baabkan yarkaa ma ku dara misalkaa iska daaya baab kalaami fi bayaani ma yashtamilu qiyaasu alayhi alى tafsiil wuxuu baab u yahay alkalaam in laga hadlo fii bayaani caddaynta maa yashtamil wuxuu kulansanahayo alqiyaasu qiyaaska wuxuu kulansanaya caleyh dushiisa cala tafsiil oo la kala tafsiil tafsiilka maaa laga wada in ciladii gooni loo sheego xukun gooni loo sheego farac gooni loo sheego asalka gooni loo sheego tafsiirkaasaa laga wadaa marka alkalaam waa in laga hadlo oo la sharxo fii bayaani caddaynta maa yashtamilu wuxuu shamsanayo kulansanayo alqiyaasu qiyaaskuna sin cali dida cala tafsiil arkaanu qiyaas baa la rabaa in halkan hadda tusaan ahaa baa la ujeedada waxa waya arkaanu qiyaas in halkan lagugu sheego wuxuu gaba jumlatu jumlada baabka waxa weye qiyaasku wuxuu shamlisanaya kulansanaya waxaa weeye ana alqiyaasa qiyaasku yashtamilu wuxuu shamlisanaya calaa arbacati ashyaa afar shay buu kulansanahayaawo calى اlaصli wاlfarci wاlcilati wاlxukm afartaas kulansanahaya calى اlaصli xukm maxaa la yihahdaa maqiis calayhigii ah wاlfarci iyo maqiiskii ah maxaa la yihah ciladii oo wixii jaamicadii ah iyo xukunkii iyo maa natiijadii la gaarahayo faama alfarcu soo maaha fahuwa isaga waxaa weeye maa habata wuxuu sugnaaday weeye xukmu xukunkiisu wuxuu ku sugnaaday weeye bigayrihi isaga ayrkiisu ku sugnaaday xukm isaga ayrkiisu ayrku waa ke bigayri huwa اlaslu ila markaan asal helno iyo xukunkiisii iyo ciladiisi hawlihiisi helna markaasaan farcana waafajinayna marka faraca xukunkiisu wuxuu ku sugan yahay weeye asalku ku jiraaw ah, faama alfarcu sooma fahuwa maa tabata wuxuu sugnaaday xukmuhu asaga xukunkiisu wuxuu ku sugnaaday bikayrihi leanna xukun jadiida u keeni mayno annagu soomada ka keeni mayno laakiin xukunkii asalka ku jiray yaan soo jiidaynaa waa iskula dabraynaawo faracay asalkan iskula dabraynaa hal hogaan hal xarag inta soo qaadano yaan hashii midhibta iskula dabraynaawo ashiyoo weyn oo asalkii iyo nirigtiioo yar iyo qurbicii ayaan xarga isula qabanayna kabacdan labadoo isla daadhayaa fahuwa maxaa la yidhaha am faama alfarc fahuwa maa abata fahuwa waxaa wey maa habata wuxuu sugnaaday xukmu wuxuu ku sugnaaday wey bikayrihi oo asalkii ku sugnaaday wey ad bayana waa cadaynay amiladu hore uso cadayn waqad bayana waa cadaynay dalika waa cadaynay fii baabi ihbaat alqiyaas baan ku cadaynay waa runtiis in badan baan ka soo hadalnay in maxaa la yihahdaa xukunka faraca gelaya asalka maaa la waafajinaya howlaas in badan ayuu wadaad kusoo sharxay wey amilo kusoo sheegay ama maxaa la yihahda jaclu qiyaas iyo wamaa jucila dhe iyo wamaa jucila alqiyaasu xujata fiih baabka isaga ah halkaasaan kusoo marnay muraajice oo ku noqo oo cilada sida loogu sheegay siday tahay halkaasaad ka fahmaysaa runtiis baabkaas isaga cilada wuu soo celceliyo wuxuu yihi walkalaamu hadalkuna huna markii halkaan la joogo alkalaam huna halkaan markii la joogo wuxuu ahaanahayaa mar haddii farcan ka soo taqlusnay fii bayaani اlasli asalka in la caddeeyo iyo walcilati cilada in la caddeeyo iyo walxukm xukm in la caddeeyo noqonaysaawo wa fii kulli waaxidin mid kaste oo min daalika madkuuraadkan ka mida ah saddexdaana baabun mufradun baab loo gooni yeelay buu leeyahay wey maxaa le tusharxu la sharxaayo fiihi dhexdiisa weeye fusuulu fasilaa lagu sharxay mid walba fasal baa loo guday mid walba fasal baab walba fasuul baa ku jirta ayb maxaa la yidhaha watubayinu la caddaynahayo fiihi dhexdiisa wey baabkaa dhexdiisa fusuusha dhexda waxaa la cadday axwaaluhu ama fiihi maxaa la yidhaahdaa madkuuraadkan asalka tusaalahaan iyo cilada iyo maxaa la yihahda xukunka tubajanu fiihi waxaa la caddayn waya ama baabka dhexdiisaba la caddaynaya axwaalu xaaladuu leeyahay xaaladaha uu leeyahay asalku maxaa la yihahda tusaalahaan meeqa xaaluu leeyahy ciladu meeqa xaalay leed xukunku meeqa xaaluu leey mid walba xawaashiisa waa la sharxi doonaa waa la bayaanin doonaa kabacdi markaas wuxuu yihi baabu bayaan اasli wama yajuusu an yakuuna aslan wma laa yajuus halkaas marka kabacdi ayuu dhigay wey halkaa markaa isaga dayn hada bilahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamed wعalى alih وaصxaabi